waxa uu yihi walaa yasixu lkhulcu khulcigii asixi maayo ilaa bidikri lciwadi in markaa ciwad iyo bedel lagu bedelanayo furiinka la sheego mooyaane dikru lciwad bedel in la sheego oo wixii la dhaafsanayay furiinka la sheego ayaa markaa shardiga ayuu sheikhu raximah allahu tacaala uu leeyahay waa haddii lafdiga dalaaq iyo wixii la midkaa ah la isticmaalayo oo waad furan tahay keliya hadduu yidhaahdo isagii oo aan sheegin maalkii uu ku furayay khuluc noqon maayo furiin caadi u noqonaya haddii lafdiga khulci uu isticmaalo oo aanu markaa maal sheegin iyadana waxaa la eegayaa qaabka uu u dhacay haddii uu niyo ay jirtay waan ku khulcay uu yidhaahdo oo deetana markaa ujeedadiisa ay ku jirto yacni waxbaan markaa dee ad sidoo kale iyadiina uu jawaab ka sugayo oo markaa iltimaasul jawaab meeshii uu jiro oo jawaab uu ka sugayo dee wuu noqonayaa oo khulcigii haddii uu maalkii sheegidiisa ka madhnaado kinaayuu noqonaya marka haddii ujeeddadii ay meesha jirto oo markaa khulucii ujeeday sidoo kale jawaabteediina uu dee eh, dalbayo o uu codsanayo sugayo markaa iyadana dee mahrulmithli ayaa ay ku furmaysaa hadii iyaduna ay aqbasho labadabana niyadoodu ay khuluc tahay haddii laakiin lafdi aan khuluc bufaadaad iyo kuwii maaragtay mufaadaad ehm, iyo faski iyo khulc kuwa haddii aanu isticmaalin waxa loo baahan waxa noqonayaa un furin caadiya ah. oo markaa yidhahdo maalan anti aaliqun ama allaqtuki oo aanu wax maala sheegin waad furan tahay inuu yidhaahdo furin caadiya ah ayuu noqonayaa markaa weli siiqadii axkaamteedii un baynu ku daraynaa tanna wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhahdo anti aaliqun wacalayki alfun waad furan tahay kun baana ku saaran kun baa dushaada ah waanad furan tahay kunna waad iska bixinaysaa ama kuna waan kugu leeyahay waqaca alaaqu rajciyan furiin markaa iska rajciya buu noqonayaa furiin caadiya oo rajciya walaa shay-a caleyh waxba laguma laha maxaa yeelay hadal laba laba laba hadal ayuu sheegay laba arrimood buu sheegay waad furantahay waa hadal kun baan kugu leeyahayna waa hadal kale waad furan tahay kunna waan kugu leeyahay dee waad furan tahay way ku furmi kun baan kugu leeyahayna waa dacwo waa sheegasho waxbuu sheegtay dee xujadeedi iyo bayinadeediiya unbaa laga rabaa hadduu markaa yidhahdo de hay waxaan ujeeday khuluc baan ujeeday dee qaabkii khuluca loo sheegi jiray umaad sheegin baa laleeyi khuluca waxaa la kun baan kugu furay laakiin waad furan tahay iska socoto kunna waan kugu leey waa laba hadaloo dee kala markaa kala gaara oo kala go-an marka haddii uu sidaa ay u dhacdo markaa de waxba markaa socon maaya waxaa taa ka duwan hadday iyadu tiraahdo ifur kunna waad igu leedahay ama ku alliqnii wa calaya alfu ifur kun baan bixinayaa ifur kun baana igu waajibaysa ama kun baana isaaran hadday sidaa tiraahdo calaya alfun waa siyaqdii damaanka uu ku asixi jiray calaya daynu fulanin markii la idhaahdo damaanku waa kii ku asixi jiray waa siiqo iltizaam laakiin calayka qofkii baad ka sheekeynaysaa wax isaga ku waajibay taa waxba ka socon maaya fain daminat lahu lalfa haddaba xaaladan markuu sidan yidhi hadday tidhaahda haye kunka waa bixinayaa kunkaasi dushayduu saaran yahay haday tidhaahdo waan anaa ka damiina lam yasixa damaanu damaankani ma ansaxayo waayo daynba meeshi ma jirto maxaa la damiintaa waa damaanu maa lam yajib waxbaba laguma laha kol haddaan waxba lagu lahayn anaa ka damiinadaas iyo anaa ka mas-uula kunkaa anaa ka mas-uula waxba markaa macno ma samaynayso haddii markaa uu yidhaahdo hadday iyadu marka hore tiri ifur oo ifuriin ka dalbanaysay kadibna uu yidhahdo waad furan tahay kuna bixinaysaa kunna waan kugu leeyahay kun baana dhakadaada saaran sida hadduu ku yidhaahdo uu hadhow yidhaahdo de anugu waxaan ujeeday khuluc baan ujeeday iyaduna ay tidhaahdo waa runtiioo saasuu jeeday anna waan aqbalay dee markaa khuluc bay iska noqonaysa kol dayadiina tiri saasuu ujeeday qariino horena ay jirta calaamad tusinaysa in meeshan khuluc loo jeedo iyadu ay fur lahayd markaa khuluc wuu noqonayaa baali wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun calaa alfin kun baad ku furan tahay faqabilat oy tidhaahdo haye tidhaahdo baanat ay ka baxday maarata yani baain bay noqotay kala maarata ka furan tahay oo weliba dee baain bay ka noqotay ma soo ceshan karo khulci wuu asaxay weey baanat yani khulcigiiba asaxay wawajabaalmaalu dee lacagtiina wuu kuleey kunkiibuu kuleey lan waa sidiisi way ismutaabaqaysee wayajuusu khulcu wuxuu u banaan yahay cala alfawri si degdega ah in markaa iijaabka iyo qabuulka ay isu raacaan wa cala taraakhi iyo markaa inay kala halaan oo markaa kala dambeeyaanba labaduba way dhici kartaa siiqada ama qaabka loo odhanayo iyuunbaa kala duwan fa idaa qaala hadduu yidhaahdo khaalactuki calaa alfin kun baan kugu khulcay aw anti aaliqun calaa alfin kun baad ku furan tahay kun dollar maalan ayaad ku furan tahay buu yidhi dee markaa jawaabti waxay noqonaysaa ta soo socota lam yasixa xataa yuujad alqabuulu caqiba aliijaab lam yasixa asixi maayo khuluci oo dhici maayo xataa yuujada alqabuul ilaa aqbalkii la helayo caqiba aliijaab markuu sidaa isagoo hadalkiisa u dhameeyo iijaabkii dhacay in iyaduna haye ay tiraahdo markaasay markaa khuluc noqonaysa marka khulcigu sidiisaba soomaalidu waxay khuluc u taqaanaa hadday gabadhu furiinka dalbato waxay ku odhan haday yadu furiinka dalbatay meher male warkaasi war jira maaha amaa dalbata ama yaanay dalbana haddaad tirahdo waan ku furay way leedahay waxeedii laakiin goor maanay yeelanaynin markaad tirahdo meherkaagii baan kugu furay boqol garaamoo dahab u ahaayo mael noocii dhaxa waxaad odhanaysa boqol garaamoo dahabaan kugu furay deetana ha haye waan aqbalay markaasay markaa ay dee furmaysaa markaa qolcigii udhacaya lakin hadduu yidhahdo laysku soo waafaqay meherkeeda iskaga furahayey intuu yii uun deetana hadhowtalo meeshii layska tegayoo anigoo hebel hebela waxaan halkan ka caddaynayase ku notayinku ay maarata inaan xaaskaygu heblaayo hebel ahayd furay hal dalqad sidii unbaa deetana lagu kala qorayaa iyadii waay waan aqbalay tiri iyo ma jiraanba furiin caadi markaa noqonaya waxaasi furiin caadiya ah. ayuu noqonayaa khuluc noqon maayo kuwan noota si aan sida ahaynba garan maayaan haddaad tirahdo war waxaan waa khuluce waxaad samaysaa waxaad qortaayood meesha ku qortaa waxaan caddaynaya in aan xaaskayga heblaaye hebel ku furay meherkeedii ama ku furay boqol garaam oo dahaba iyaduna ay markaa tirahdo anigoo heblaaye hebela ku hoos qoran de waan aqbalay furiinkaasi waa inuu sidaa u qoro markaasi waxay khuluc noqonaysa laakiin iyagu waxay aaminsan yihin kolba haddii ay gabadhu furiinka dalbatay meher male deetana wuxuu ku odhanayaa mid baaban day anuu ka qoray mar gabadhaan u qorayey waanu isla kadeedinay kii nootaayada aakhirkii in markaa siduu isagu doonayo uu qoro khuliciina aan dadkiisi caadiya ah un iyaga uga dhegeysto oo maaratay ay iyagii ugu dhawaaqaan kana wuxuu doonaya iska qorto iyay dee noqotay waayo si aan sidan ahaynba garan maayo wixii aan sidan ahaynba wax qaldan buu moodaya markaa dee waa inay iska saxaan weeyaan waxaasi khulc ma waa ka tanaasulay dee hadday leedahay waan saamaxay oo meherkaygii waan saamaxay meherkii ugu dhacaya lakin khuluc ma noqonayo ila way saamaxday meherkii laguma furin waa waxay ku odhanayaan meherna kaama doonayo ifur un meherna kaama doonaye ifur un markaasuu isaguna odhanayaa waad furan tahay markaa khuluc maaha de hadday saamaxday leedahay waan saamaxay hadday tiraahdo hadday tiraahdo haddaad ifurto waan ku saamaxayaa meerka hadday tiraahdo uu deetana furo horta saamaxaaddii ma asaxayso saamaxaaddii ma asaxayso dalaaqa meeshaa dhacayna dalaaq iska rajciya ayuunbuu noqonaya oo noqon maayo markaa waxa weeyaan khuluc saxa noqon maayo haddii ay tiraahdo waan ku saamaxaye ifur waan ku saamaxaye ifur haday tiraahdana saamaxaadiina way dhacday furiinna ma jiro ila waan ku saamaxay baabay tii may odhan haddaad haddaad ifurto waan saamaxayaa may odhan moog tahay way soo horreysiisay waan ku saamaxay ee ifur waa jumlo isku cadfan markaa saamaxaaddii dhacday meherkii way saamaxay furiinna de furiinkiina isagu baa leegi haduu ihahdo waan ku furaya haduu ihahdo kuma furaya marka waa ereygan aad ku hadlaysaa macnuu samaynaya waa inaad ereygaagu waa inaad qiime u samayso waa inaad eegto ereyga dhadhankiisa iyo waxa uu tusinayo marka waa inaad labadii isku qabato oo tiraahdo meherkaygii igu fur gabadha waa ina saa tiraahdo waar meherkaygii igu fur hadduu haye yidhaahdo saasuu markaa khulci ku noqonaya faidaa qaala hadduu yihahdo khaalactuki calaa alfin kun baan kugu khulcay doolar maalan ama anti aaliqun calaa alfin waxaad ku furan tahay kun doolar haduu yidhaahdo lam yasixa asixi maayo xataa yuujad alqabuulu ilaa qabulki la helo caqiba aliijaab aw ama uu yidhaahdo anaa yar qaaday isagoo isku qabtee in daminti lii alfan haddaad kun ii damaano qaadayso oo dee bixinaysa baad markaa meesha ku jirta hee yani fa anti aaliqunta soo socota waad furan buu ama wuxuu yidhi aw in acطaytinii alfan kun haddaad isiisid hee fa anti aaliqun waad furan tahay ama idaa acطaytinii alfan markaad kun isiisid fa anti aaliqu waad furan tahay idaa in waa isku mid halkan intaaba lam yasixa asixi maayo xataa yuujad alcaiyatu ba halkan marka noqonaysa iyo la helo bixintii iyo damaankii in damintidii ay de damaynto damaanatay tidhahdo waan damin waan waan kuu damaano qaaday kunkaa ama waan aqbalay qabuulka waa lagu socodsiin karaa walcaiyatuna marka le in acaytini haddaad kun isiiso marki markaa waxa weya ansixi maayo ilaa iyo siintii la helo waa tana igaho ay tidhaahdo waa kan kunkii oy saa usoo hordhigto saasay markaa cadiyadii noqonaysaa hadday kunkii markaa usoo tirisay soo hordhigto way bixisay kunkii waana in caqib aliijaab isla markii waa inay tahay arrintu waayo kelmaddan in iyo idaa wakti ma sheegayaan markaa de wixiina waa wax la isdhaafsanayo waa mucaawado furiinkii la maanta iibuu gale lacag baa la dhaafsanaya waxbaa laysku bedelanaya furiin iyo lacag baa laysku bedelanaya ama maal baa laysku bedelanaya waa inay markaa isla halkaa ay ku aqbasho laakiin mar dambe hadday bal waan kasoo fikiraya intay tiraahdo ay hadhow tirahdo waan aqbalay waxba dhicin imika waa inu haddana mar labaad ku celiyo waa sidii iibkoo kale walahu ninkii waxa u banaan an yarjica fiihi inuu ka noqdo qabla alqabuul intaanay waan aqbalay odhan kun haddaad isiiso waad furan tahay buui iska daawaadana intaana waan aqbalay o khalaas waa kaa la waxba haddaa waan aqbalay tirada macna ma samaynayso waayo waa sidii qofkii wax iibinayay oo kale meeshii waxbaa la isdhaafsanayaa kun dollar baan kaa siiyey markuu ku yidhaaho intaanad haye odhanin hadduu yihahd ma iska daa waan ka daayay waan ka noqday de waxba markaa iibeeshii ma jiray kiradii wa cuquudi o dhan sidaa wain qaala hadduu yidhaahdo mataa daminti lii alfan mar alla marka aad kun ii damaano qaado fa anti aaliqun waad furan ama wuxuu yidhi mataa acaytinii mar alla markaad isiiso alfan kun fa anti aaliqun waad furan mar alla markaad isiiso waa goorma waa wakti alla waktiga ay dhacda sawma jaaza alqabuulu fi ayi waqtin shaacat kani waa kii cala taraakiga doontay kaa aqbalaysaa isaga mar alla markaad kun isiisaad furan tahay hadduu yidhaahdo dee waa iska soo urursano waa iska shaqo tegiyo lacagtay iska soo urursanoo kunkii bay soo diyaarsanoo kolkay kunkii soo diyaarsantay saa usoo hor dhigto markaasay furan tahay khuluci waana khuluc buu noqonayaayo dee saasay markaa baain kaga noqonaysaa saasay ku kala baxayaan walaysa lizawji an yarjica fi dalika tan dambe ninku kama noqon karo zawjku oo tani waxay ka dhigantahay waa furiinkii shardiga lagu caliqay haduu yidhaahdo hebel haddaad la hadasho waad furan tahay ama sida imika hahdaan arooska haddaad tagto waad iga furan miyuu ka noqon karaa kama noqon karo hadday hadhow tore iska heshiiyaanoo ay isafgartaano deetana ay tiraa yidhahda hay iska tag waan waan yar cadhaysnaa markii shaydaanka iga qaali noqde iska raali orado iska tag arooskii oo arooskii iska tagto way furmaysa ilan meeshan shardi baa xidhan saba shardi baa xidhan shardigii waan ka noqonayaa ma soconayso tana waa sidii oo kale markay taraakigii aqbashay siiqadiina siiqo shardi ay tahay mucaawadadii waxba lama eegin wax laysdhaafsanayo lama eegayo waayo wixii mar hadduu taraakiga aqbalay wuxuu noqday dibdhicii hadduu aqbalay wuxuu iska noqday shardigii caadiga ahaa wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala imikana wuxuu gelayaa markaa ciwadkii waxan furiinka la dhaafsanayo shuruud buu isaga laftiisu wuxuu yihi wamaa jaaza an yakuuna sadaaqan wixii gabadhu ay meher u qaadan lahayd ee u bannaanaa inay meher u qaadato min qaliilin ha yaraado wa kaiirin ha bato wa daynin dayn ha noqdo wa caynin shay cayiman ha noqdo sida gurigaa iyo gaadhiga wa maalin xoola ha noqdo wa manfacatin waxtar ha noqdo sida deganaanshihii guriga iyo muxuaha gaadhiga ku adeegsigiisii iyo waxbaris iyo waxaa hadduu doona ha noqdee yajuusu wuu banaanyay an yakuuna ciwadan fi lkhulci khuluca in wixii markaa furiinka la dhaafsanaya uu noqdona way bannaan wixii marka horeba gabadha in lagu meheriyaa ay banaanay hadhow marka la furayana in lagu furaa oo ninkii uu ka qaata way banaan tahay wamaa laa yajuusu an yakuna sadaaqan wixii marka horeba aynaan ogolayn inuu gabadha meher u noqdo min xaraami sida wixii xaaraanta ahaa iyo aygii iyo doofaarkii iyo wixii aan marka horeba la ogolayn in meher gabadha loo siiyo aw majhuulin ama wax aan la garanayn ba ahaa sida maalan oo kale de inuu yidhaahdo maaragtay wixii aad u garato ayaan kuugu meheriyey gabadha gabadha waan kuu meheriyey waxaanan kuugu meheriyey wixii aad u garato ama wixii aad isla garataan waxaad isla garataan waa imisa wa wa laisla gartay daanu jir wa marka waa saxaya maaha waa majhuul isagana laa yajuuzu an yakuuna ciwadan fi lkhulci fii khulcin khulca marka gabadhii la khulcayana in saas oo kale uu dhaco iyadana lama ogola waa in wixii laysla qeexo laysla garto shuruudii meherku uu lahaan jiray ayuunba halkanna waxa uu ninku qaadanaya khuluca ah, gabadhi uu ku khulcaya uu noqonayaa fain dakara haddaba hadduu magacaabo musaman wax la magacaabay oo saxiixan ansax ah istaxaqahu de xaq buu ugu yeelanaya boqol garaamoo dahabaan kugu furay buu yihi tiri waan aqbalay de boqolkii garaamee dahabkaabuu kuleey wa baanat ilmar'atu iyaduna baa bay noqonaysaayo way ka madax banaan tahay iyaduna saasay ninkii kaga madax banaan tahay wa in khaalacahaa calaa maalin hadduu xoolo ku furo maal buu ku furay sida boqol eh, kun doolar oo kale wa sharada fiihi rajcata laakiin wuxuu shardistay inuu soo ceshan karo wuxuu yidhi kun dollar baan kugu furay waxaana ii shardiya inaan ku soo ceshan karo markaasa iyaduna tiri waan aqbalay maxay aqbashay furiinku hadduu oo adduun ku dhaco soo ceshi meesha ma jirayn isagiina imika wuxuu shardi ka dhigtay inuu soo ceshan karo marka waa hadal isburinaya xoolaan kugu furay iyo waxaa ii shardiga inaan kusoo ceshan karo waa laba aan isqaadanayn hadaba maxaa dhacaya wuxuu yihi saqata almaal meeshaa ninkaasi wax xoola ahoo gabadha uu kuleeyahay ma jirto kunkii waxba kama jiraan doolar wa habatat irajcatu gabadhi way furmaysaa furiin caadiyay furmaysaa waa inuu iska soo ceshan karaa fi asaxi alqowleyn khilaaf baa ku jiro laba qowl baa ku jire kasexada badan ee rajaxani waxa weeyaan in uu soo ceshan karo gabadhina ay furantay laakiin aanu wax lacaga kulahayn waayo wixiisiba isburiyey oo maxaa la samaynayaa markaa kunkii iyo iyo shardigan dambe yaa is iska hor imanayo way isla dhacayaan maxaa soo hadhay waad furan baa soo hadhay intan dambe waa la isla tuuraya dee waad furan marka gabadha lagu yidhahdona way furmi jirtay dee waanu soo ceshan jiray haddii u maaragtay gabadh markaa ula aqalgalay ay ahayd wa fiihi qowl aakhar qowl labaad baa ku sugan masalada oo anahu laa tahbut rajca inaan gabadhaa lasoo ceshan karin ah oo meesha khuluc ay noqonayso deetana wa yasqut lmusama kunkii uu magacaabay waxba kama jiraan wayajibu mahru lmili gabadhan oo kale wixii lagu meheri jiray waajibi kun doolar baan kugu furay waanan oo aan oo aan maaratay eh, kusoo ceshan karo buu yihi wuxuu leeyahy qowlkan dambe gabadhii horta way furmaysaa weliba ma soo ceshan karo laakiin kunkii doolar uun iska bixi gabadha lama odhanayo e ila waa kan shardi kale ku darsaday oo shardigiibaa faaside waxaa la samaynayaa mahrulmithli gabadhan maxaa meher looga dhigi jiray baa laohanaya tan oo kale maxaa lagu meheriya haddii la meherin lahaa boqol garaamoo dahabaa lagu meherin lahaa ninka boqol garaamoo dahabaa siisaa laga qawl dambe saasuu ya lakin sida saxdaa ah, gabadhu waxba lacag laguma laha furiinkuna khuluc maaha waa furiin caadiya waanu soo ceshan karaya wain dakara bedelan faasidan haddii markaa bedel ama maal aan ansaxayn uu sheego sida inuu yidhaahdo wixii aad ii baan kugu furay oo iyaduna waan aqbalay tiraahdo aad ii heshid de wax ansaxaya maaha baanat horta way madax banaanaanaysaa khulci wuu ansaxaya wawajaba mahrulmithli waxaanu kuleeyahay meherkeedii oo kale iyadoo kale meherkeedii ayuu ku yeelanayaa wixii ay u hesho maaha sidii de nikaaxuba markii markaa w caqdi maaratay sadaaq faasida loo magacaabo oo kale wey wain qaala hadduu yidhaahdo in acطaytinii cabdan haddaad addoon isiisid walam yasifhu muu markaa tilmaami tilmaamihiisii muu sheegin walam yucayinu manuu cayiminoo kaa muu fa anti aaliqun bu yidhi furanta haddaad addoon isiisid iminka dee addoomi ma jiraan wuxuu yidhi hal haddaad isiisid waad furantay neefgeela ama hal haddaad isiisid hal irmaan haddaad isiisid waad furantahay buui dee hasha irmaani way kala duwan yihiin maqaalin imika curatayba matuweynba geelu waa kala nooc noocyo badan yahay waa nooce waxbaba muu sheegin sifaad muu sheegin manuu cayiminoo hashaa muu odhan haddaad isiisid fa actathu cabdan addoon bay keentay ama hal un bay keentay oy siisay waatana qaadan tiri isla markiiba meesha imika tanoo kale fawrkii baynu degdegii baynu shardiyaynahay baanat khulcigii horta wuu ansaxaya oo gabadhi way madax banaanaatay walaakinahu laa ymliku awj laakiin neefkii loo keenay ninkii ma yeelanayo ilan waxa weeyaan bedelkii asax muu ahayn waxaan la garanayn bu ahay majhuula bal yaruduhu wuu celinayaa wayarjicu calayha bimahri mili wey mahrulmili baanu ku yeelanaya meherkeedii oo kale ayuu ku yeelanayaa hashi waa celis waayo de waa waa wax faasida wey wain actathu mukaataban u keentay hadduu addoon mukaataba ahaa addoon mukaataba adoon mukaataba miyaa la bixin karaa lama bixin karo aw maqsuuban ama adoon ay soo dhacday ama neef geelo ay soo dhacday hal ay soo dhacday bay siisay lam tatluq baa la yidhi maba furmayso furiinkiiba ma dhacayaba sababtoo ah haddaad isiisa buu yidhi isiintuna waa inay de markaa milkigiisa ay gasho gabadh markaa waaan waxaana iyadiiba lahayn de milkigiisa ma gelin karto markaa laa yamliku maba milkiyayaba ma asaxaysa marka furiinkii markaa mabuu dhicin de ilan icaagu tamliik buu keenayaa baa la yidhi ma dhicin wain khaalacahaa calaa cabdin mawsuufin fii dimatiha hadduu gabadha ku khulco adoon uu sifeeyuu tilmaamihiisii sheegay oo laga raba inay keento meesha doontaa ka keentay dimadeed ku jira ama neef geela oo saasa oo caynkaasa oo sidan kala oo sidan kala tilmaamihii loo baahnaayo geel ugu maaratay dee eh, marka salam ahaan lgu loo lagu iibsanayo la sheegi jiray oo dhan bay sheegtay fa acathu markaasay u keentay siisay isla markiiba maciiban ama khaala halkan isla markiiba ahaade aban isla markiiba loo baahanaya lin khaalactuki calaa naaqatin sifatuha kada wa kada hadduu yihahdo siqa mucaawaday noqonaysa deg deg baa la doonaya isla markiiba way keentay laakiin maciiban neef maaragtay ceeb le sida inuu xanuunsana neef xanuunsanayay keentay oy ninkii hor dhigto siisay iska qaba way tii haye horta baanat way madax banaanaatay gabadhaasi furanta way madax banaan tahay walahu an yarudda laakiin markuu ogaado in neefkii xanuunsanayo waxaa u bannaanta inuu iska celiyo oo wayuaaliba uu codsado bicabdin saliim addoon bed qaba ama dee neef bed qaba inuu ka yihahdo wa xanuunsanaysa halshan wa xanunsanaysaa iga soo bedel inuu yidhaahdo laakiin furninkii dhac kol hadday isla markiiba waa kan tidhi qabuul kan dhacay xataa haddaanay waa kan odhan lahayn ay odhan lahay maaragtay dee in acay hadduu hadduu odhan lahaa addoon noocaasaan kugu furay ama hal noocaasaan kugu furay kugu khulacay oy waan aqbalay tiraahdo khalaas waa u dhacayba marka hashii un baa laga doonaya waa dayn lagu leeyahay ilan aqbal baa ku filan mar hadduu khaalactuki calaa naaqatin kada hadduu yidhaahdo qabiltu baa ku filan soo waan aqbalay baa ku filan markaa deetana marka hashii keento haddii hashii ceeb lagu arko waa soo bedeldi way soo bedelaysaa haddii isagu maarata ku qanci waayo wain qaala haddii laakin uu yihahdo in acaytini hadduu adaatu shari meesha keeno ee ka hor muxuu yihi khaalactuki ala naaqatin kada kana muxuu ley in acaytini waa adawaatu sharigii haddaad isiisid cabdan min sifatihi kada wa kada addoon noocaas oo saas oo saas oo saas ama hal noocaas oo sidaas oo sidaas oo sidaas samay ayuu yihi fa anti aaliqun waad furan in acaytini marka imika halka de waan aqbalay ma soconayse maxaa la rabaa neefkii in la keenaa la rabaa hal noocaasoo oo noocaasa haddaad isiisid waad furan tahay markuu yidhaahdo inay wixii keentaa la rabaa de waan aqbalay keliya ma soconayso fa actathu calaa tilka sifa isla markiiba hadii ay markaa hal noociya keento baanat way madax banaanaatay khuluciina waa dhacay hadaba fa in kaana maciiba hadii hashii ceeb lagu arko falahu an yarudahu ninkii inuu iska celiyo hashii hado hashan waa xanuunsanaysaa iga soo iga celi ayuu xaq uleeyahay laakiin muxuu samayn horta iga soo bedel halkan male hashii iga soo bedel ma laha ilan halkan wuxuu yidhi haddaad hal isiiso waad furan tahay furiinkuba bixinta hashuu ku dhacaya waan aqbalay halkan ma soconaysa inay hashii keentaa la rabaa kolkay hashii keentay furmaysaa soo maha furiinku inta ka horta maba dhacayaba marka hashan ay keentay caynteeda ayuu furiga ugu tacalluqay baa layihi marka hashan iga bedel ma ma soconayso laakiin iga celiyo ayuu xaq u markii la celiyo maxaa la samayn hal kale maaha lama keenayo laakiin wayarjicu bimahri lmili fi axad اlqowleyn waana ka muctamadka oo de waa aan ku soconno damaanulcaqdi aynu sadaaqa kusoo marnay weeyaan wuxuu xaq u inuu yidhaahdo iga celiyo maar waxa weyan ma doonaya hashan xanuunsanaysa haye mahrulmithliga markaa loo xukumi gabadha wixii lagu meherin lahaa haddii maanta la meheriyo oo kale ayuunbuu markaa ku yeelanaya waa qowlkii muctamadka ah wa biqiimati alcabdi fi laakhar qowlka kale isagu wuxuu leeyahay maya wixii baa la qiimeynaya hashii oo dee maalan caafimaad qabta yaa la qiimeynayaa qiimihii markaa hasha ayay bixinaysaa waa damaanul yad iyadana horeynu soo arag wain qaala hadduu yidhaahdo in acطaytinii hada alcabda kan haddaad isiisid hashaa hadaad isiisid buu yihi fa anti aaliqu waad furan tahay hoobay tir soo qabatay hogaanka iyay ku wareejisayba waatana hoobay tir fa acطatu way siisay wahiya tamliku hashana iyadaa lahayd ama neefkana iyadaa lahayd baanat de waa arrintu waa dhacday khalaas saasay ku madax banaanaatay isna hashi waa waa yeeshay fain kaana maciiban markaa neefkan u qaatay hadduu ceeb lahaa falahu an yaruddahu waxaa u bannaan inuu soo celiyo wayarjica ilaa mahri lmithli fi axadi lqawleyn deetana meherkeedii oo kale uu ka qaato de mahrulmithli uu ka qaato qawlkii markaa muctamadka ah ee jadiidkaah wa ilaa qiimatihi fi laakhari qawlkii kalena mayana neefkii baa la qiimeynaya ayuu dee leeyaho isagana waad soo baratay wa in actatu hadday neefkii bixiso wahiya laa tamliku iyadoon iyaduba lahayn wuxuu ku yidhi hashan waad furan tahay way soo qabato hashana iyaduba malahaba cid dad kalaabale waa maqsuub saw maha laakiin wuu cayimay hashan buu yidhi hadaad marka haddaad isiisad waxaa lagu fasirayaa uun usoo dhiibidda ilayn mu odhan hasha ma adiga w haddaad leedahay ood isiiso waad furan tahay mu odhan marka wixii suuragala unbaa meeshii la eegi waa inay usoo dhiibto dee hadday lahayd saasuu ku yeeshay haddaanay lahaynna baanad horta way madax banaanaatay gabadhii horta maqsuubaha ahaadeen isaga cayime deetana de mahrulmili buu ku yeelanaya wuxuu ku yeelanayaa mithli ilan ma hashii iyadu ma lehe wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay laa tatluqu maba furmaysaba maxaa yeelay hashiida ninkani ma yeelanin soo ma cid kale lahayd hashee kol haddaanu yeelanin iyaduna ma furmayso icaagu waa kii tamliiga keensan jiray lakin halkan waxay leyihin kol hadduu isagu cayimay way furmaysaa saas daraaddeed wuxuu yihi walaysa bishayin qawlkani qowl daciifa weeyaanoo macna malaha waxba maha bu wain qaala hadduu yidhaahdo khaalactuki thawbin marada ayaan kugu khulcay maradaasaan kugu khulcay marka waa thawb mucayana weeyaan maradaasaan kugu khulcay inaad isiisida wey markaa macnihi calaa anahu harawiyun waxaa la ii shardiya in markaa meeshii haraad la odhanayo dharkii laga keenay uu yahay haraad iminka waa tan ku taalla waxay ku taallaa soo maaha afghanistan shamaalkeeda soo maaha ha waa taas wey bay da ku taalla khuraasaan weyn buu ahaayo eraanna qeyb baa ku jirta afghanistan qayb taajikistan iyo xaggaas qayb baa ku jirta waxaaso dhan khuraasaan baa la isku odhan jiray marka magaalada haraad cudbida ayaa laga keeni jiray markaa waa laga sameyn jiray maryaha laga sameyn jiray iyada iyo tu kaloo marwe la odhan iyaduna khuraasaanun ahayd markaa labada cudbi baa dee kala fiicnaa haddaba wuxuu yihi bishardi waa inuu markaa dharkii haraad waa inuu harawi yahay buu fa fakharaja marwiyan waxaa addaatay inuu markaa cudbidii marwe ka samaysan yahay aanu kii haraad ka samaysnayn iyadina way aqbashay dabcan wuxuu yihi maradaasaan kugu khulcay bishardi waa inuu harawi yahay markaasay hayya tiri aqbalay waanay u dhiibtayba haday doonto markaasa waxaaba soo baxday maradii inay marawi tahay oo aanay ahaynba harawi aanu ahayn wuxuu yihi baanad horta khulcigii waa ansaxaya ilan maradaa mucayankaabuu ku dhacay waana de wixii uu ka samaysnaana waa jinsi waa isku cudbidii un jinsi kale maaha walahu lkhiyaaru ninkii wuxuu kala dooran bayna raddi inuu iska celiyo maradii oo dee loo bedelo oo dee markaa mahrulmithli uu qaato iyo walimsaaki inuu iska haysto maradiisi wain kharaja kataanan hadii laakiin jinsigiisuba isbedelo oo kataan inuu ka cudbiba aanu ka samaysnayn ee kataan ka samaysan ama suuf ka samaysan yahay oo aanu cudbiba ahayn baanad horta gabadhii way madax banaanaysaa kulcigu u ansixi laakiin wayajibu raddu thawb maradii waa inuu iska celiyo waayo gabadhan cudbibu mara cudbibu ku furay dee mara cudbigana lama hayo iminka maradii wax kale ay noqotay wayarjicu ilaa mahri lmili fi axadi alqowleyni wa ilaa qiimatihi fi laakhar waa labadii qowleed hore usoo waqiila halkan qiil baa wuxuu leeyahay huwa bilkhiyaari wuxuu kala dooran bayna alimsaaki waraddi oo wuxuu leeyahay wixii waa maro maruuna ku furay marana wuu yahay markaa ma eegeyno wuxuu ka samaysanyay buu kani leeyahay waanu iska haysan karaa waanu celin kara waayo maradaasuu ku furay dee marana way tahay wixii wax kale ma aha waa keliya waa isbedelay uun wixii uu ka samaysnaa laakiin waxay leeyihin kol hadduu sheegay oo maradaas bishardi inay cudbi tahay oo kale uu yidhi oo kale ka dhigana marka ku haddaan cudbi noqonay wax kala noqotay jinsigii baa isbedelin jinsigii baa bedelani ma waa wa waa celis maradii mar walba waa celis waxay ka dhigan tahay baa isagoo matalan yidhaahdo dameerkan boqol iga boqol dollar iga si markaasuu waan waana wan dameer maaha waa wan dee ma soconayso marka khilafkuna uu ku jira wain qaalat hadday tiraahdo alliqnii halaaan calaa alfin saddexdayda dalqadood kun igu fur kun doolar saddexdayda dalqadood iga siibay tiri fa allaqahaa dalqatan dalqad keliya ayuu datira siiyey dalqad qur-aan kugu furay buui kunka istaxaqa hulu alfi dee kun ku yeelan maayo muxuu leeyahay kunkii saddex meelood marka loo qeybmeel ahaan buu leeyay ilan saddex dalqadood baa ku joogay soo maha isaguna saddexi dalqadood buu siiy dalqad keliyuu siiyey dee kun ku yeelan maayo saddex boqol iyo saddex iyo soddon doolar ayuu ku yeelanaya wa in qaalad hadday tiraahdo alliqnii alqatan calaa alfin hal dalqad igu fur oo kun ah kun dollar kun dollar igu fur hal dalqad fa allaqahaa halaathan markaasuu yihi saddex baaban kugu furay maxaa dalqad ka sheegeysa istaxaqa alalfa kunkii unbuu ku leey saddex kun ku yeelan maayo iyadu kun unbay la diyaar ahayd soo ma dalqad igu waxay tihi kun igu fur hal dalqad markaasuu yihi saddex baan kugu siiyeyba khalaas kunkii unbuu ka qaadan saddexdii dalqadoodna way dhaceen markaa dalqadna dee ka iibiyey laba dalqadoodna bilaash buu ku riday saasay ku dhamaatay wain wakalat ilmar'atu fi lkhulci gabadhu hadii ay wakiil samaysato khulcigii hadday cid u wakiilato lam yukhaalic ilwakiilu wakiilku khulucii ku geli maayo calaa akthara min mahri lmithli mahrulmithli wax ka badan waxay ku tidhi adaa iga wakiila hadduu khuluc doonayo waan iska bixinayaa lacagte ka aqbal adaa iga wakiila hadduu ninkani khuluc doonayo diyaar baan ula ahay ka aqbal waaya ninkaa wakiilka daba muxuu aqbalaya hadduu ninkii yidhaahdo boqol kun oo dollar baan ku qulahaya miyuu iska soo aqbalaya u soo xambaaranaya ninkan wakiilkahi may lam yukhaalic lwakiilu kan wakiilkii ninkii maaratay khulcigii kula soo geli maayo calaa akthara min mahri lmithli gabadhan wixii meherkeedu ahaayee lagu meherin jiray caadi ahaan weeyaan wax ka badan waxay ka dhigan tahay in qof alaab kuu dhiibo kuyii soo iibi ama ama lacag intuu dhiibo kuyihi alaab noocaasa ii soo iibi dee wixii lagu yidhahdo miyaad iska soo siinaysa mise wuxuu qiimihii uu joogay haddii lagu yidhahna waad soo iibin hadii qiimihii lagu da lagu dalaca dalacana waa waa qushigiisa keenu baad odhan dee ma soconayso waa inaad marka shay qiimihiisi kusoo iibiso marka haddaba gabadhii ninkan ay dirsatay hadduu xoolaheedii de oo de wakiil kaga yahay lano xoolaheeda laga bixinaya wixii wixii markaa waxa weyaan mahrulmiligeedu meherkeedu wixii u ahaa wax ka badan khulucii kuma soo geli karo qof la dirsaday weeyaan iyadu hadday gelayso waxay doontay ku geli ninkeedu hadduu yidhahdo boqol kun oo dollar baan kugu furay oy waan aqbalay tiraado de boqol kun baa laga doonaya boqol kun baa laga doonaya ilan yada laakiin kan wakiilka ah laga yeeli maayo wax mahrulmili ka badan haddii ay dhacdo uu iska soo aqbalo iska soo aqbala boqolkii kun ninkii markuu yihi boqol kun oo dollar baan ku khulcaya kana uu yihi waan u aqbalay waan u aqbalay horta khulcigii wuu dhacayaa baa la yihi boqol kunna laguma la gabadha maxaa lagu leeyahay wixii meherkeedu ahaan jiray maxaa lagu meheryaa baa loonaya gabadha waa gabadh iska carmale baa la yihi oh, konton garaam ma dhaafayso gabadhan oo kale ma dhaafaysa ile konton gram konton gram un buleey maxaa lagu qiimeynaya in konton saddex kun oo dollar meelahaasay noqonaysa waa ninkii boqolka ku sugayy saddexdaa kun baa laleeyahay iska qaado gabadhiina tagtay waayo waad ogeyd ninkan inuu wakiil yahay de kama ansaxayo wax markaa maharumiti ka badan fain qadarat lahu lciwada haddiiba ay marka horeba xoolaha usii qadarto oy tidhahda shan kun oo dollar khulc kula soo gal fazaada calayhi markii marka ay waxoogaa isla iskorgeriyeen uu kordhiyo uu lix kun ka dhigiyo toddoba kun iyo wax u gaadho wajaba mahru lmithli fi axadi alqowleyn laba qowl baa markaa masalada ku jire midi wuxuu leeyahay waxa waajibaya mehermithligeedii yacni shantii kunna ma waajibayso lix kunna ma waajibayse meherkeedii wixii uu ahaan jiray oo kale waayo waxan waa faasidu ninkan kula soo galay ilan wixii loo sheegay wuu khilaafay soo ma kol hadduu khilaafay waxan uu kula galay ninku waa faasid kol hadduu faasid yahayna maharulmithli baa loo noqon jiray meherkeedu wixii uu ahaan jiray oo kale ayaa markaa ninkii la sii waana qowlka muctamedka wayajibu waxaa waajibi fi thaani qowlka labaad waa qowl aada u qurux badan laakiin muctamedkamay dhigine akaru lmreyn kolba kii bata min mahrilmili mahrulmiliga aynu sheegayno iyo awilqadri lmaduuni fi wixii marka horeba ay ogolay gabadhani maxay ogolayd shan kun oo dollar bay ogolay kolkuu ninkani lixdii kun kula soo galay waynu diidnay waynu celinay haddaba mahrulmiligeedii markii aynu eegnay gabadhan oo kale meherkeedii saddex kun buu noqday soo maha saddex kun buu noqday iyaduna maxay ogolay shan kun saddex kun wax ka badan bay ogolay markaa kolba kii batay bixinaysa haddii wixii ay ogolayd marka horeba uu bato dee shatiku kolka horeba way ogolayd kuna bixiso haddii meherku uu ka batana meherkay bixinaysa oo meherkeedii uu noqdo maalan dee toddoba kun ama sideed ba uu noqdo de la leeyahay naftaadii baad hanatay ood ninkii kala baxday iska bixi wixii aad joogtay hays qiima ridine qiimahaagu intaasuu ahaaye qiimo dhaca iska daayo iska bixi baa laleeyahay intii aad joogtay marka waa qowl aad u qurux badan laakiin muctamedku waxa weeyaa waa kaa horo mar walba mahrulmithligi ayuunbaa waajibi wixii ayadu marka hore ogoleed ama ha ka yaraado ama ha ka batee buu le wuxuu yihi in khaalaca hadduu gabadhii khulci kula galay calaa mahrin fasid meher faasida wajaba mahrulmithli mahrulmithli yaa meeshaa waajibaya mahrulmithli baa waajibaya de wa hadduu marka khamri iyo ay iyo doofaar iyo wax noocaas hadduu ku furay meelaha gaalada la joogay ay doofaarka iska cunayeen oo maaragtay deetana markaa laba kiilo hilib doofaara uu ku furay ama wax lamida waxaasi markaa ma ansaxaye ayuun baa waajibaya markaa wixii gabadhan oo kale lagu guursan jiray ayuu iska bixinay ay ayay iska bixinaysa wa in wakala zawju fi lkhulci haddii zawjku isagu uu wakiil dirsaday gabadhii markaa khulc la gala nin buu soo diro wuxuu yihi war hadday khuluc doonayso waan kuu wakiishayo oradoo la soo usoo dhamme kii markuu meesha tagay markaa gabadhii laaa la xaalayo looma ogola meherkeedii wax ka yar meherulmiligeedii wax ka yar inuu markaa ka aqbalo ilan qof baad maarata iyadiibu madax banaynaya markaa wixii uu ku madax banaynayay wax de markaa waxa weeyaan ninkani waxa dhaafaya ee meesha ka baxaya wax u dhigmo waa inuu noqdo fa naqasa haddaba haddii uu ka dhimo can mahri lmili meherkii wax ka yar hadduu kula soo heshiiyo wajaba mahru lmili fi axadi alqowleyn laba qowl baa ku jira ka muctamadkii wuxuu leeyahay dee mahrulmili baa waajibaya lagama dhimi kara ilayna wa fi lqowli thaani qowlka labaad wuxuu leeyahay azawju bilkhiyaar ninka ayaa kala dooranaya bayna an yuqira alcaqda calaa maa caqad inuu heshiiska sidaa u soo galay u daayo oo wixii uu gabadha kula soo heshiiyey uu uu ka qaato iyo wa bayna an yatruka alciwada inuu iskaga taga waxan markaa lagu heshiiyeyba wayakuuna alaaqu rajciyan oo furiin caadiya oon khulcba ahayni uu dhaco labadaasuu kala dooranayaa ayuu qowlkan labaad isagu leeyahayoo wuxuu ka eegay dee ninkii gabadha meherkeedii wax ka yar in lagu qasbo xaq looguma laha iyadiina wixii heshiiska lagula galay wax ka badan in lagu qasbo xaq looguma laha buu leeyay marka haddaba ninkii labadaa ha kala doorto inuu gabadhii soo ceshado iyo inuu de waxaa heshiiska lagula galay ogolaado labadaa ha kala doorta buu leeyahay laakiin sida saxdaa dee qiyaaskii m uu ku socday haddii markaa waxa weeyaan fasaadku xaggii noocii maaratay meherka iyo qadarkiisa waxa uu ka soo galo waxaa loo noqon jiray mahrulmithli meherkii iyadoo kale meherkeedaa loo noqon jiray intaasaana la waajibin jiray tii baa markaa waajibaysa buuri wain albadala markuu ninkan wakiilkaa dirayey hadduu meel u istaagay oo uu yihi halkaa ah, intaa kula soo khuluc toban kun wax ka yar ha soo qaadin buu ku yihi maqlaysa toban kun kula soo heshii buu yihi fakhaalaca markaasuu khulucii kii wakiilkaa ah kula soo galay biaqala minhu intii loo diray in ka yar wixii loo diray wax ka yar buu gabadhii kula soo heshiiyey aw ala ciwadin faasidin ama ciwad faasidaba de sida khamri iyo wixii lamidka ayuu kula soo heshiiyey ama majhuulki lam yaqac alaaq furiin kuma ma dhacay ba la yidhi halka marka qadar loo xadido qadar marka loo xadido haddii qadarkii uu wax ka dhimo ninkani wixii loo ogolaaday shaqadii loo fa ogolaadayba shaqa aan ahayn buu qabtay baali ilan kaa hore wuxuu yihi orodoo khuluc la soo gal gabadha qadar umuu magacaabin dee khulucna uu la soo galay laakiin sharcigu wixii uu waajibinay ayuu khilaafsanaa kaasi sidaa daraaddeed ka khulcigiisu wuu ansaxayay ilan idankii muu khilaafine kani laakiin hadalkii wixii loo dirayba shaqadii loo diray waxay ahayd gabadha inuu kun toban kun oo dollar khuluc kula soo galo sideed kun buu kula soo galay wixii loo dirayba maabaali sidaa daraaddeed lam yaqaci alaaqu meeshaa furiinba ma dhacayo waa sidii qof gaarigan soo iibiyo toban kun oo dollar soo sii la yihi deetana sideed kun soo siiyey dee iibkii ma ansaxayo sideedii kunna waa iska celis gaarigiina waa in la soo celiyo wa idaa halkan wuxuu markaa u gudbayaa maradulmowt qofku markuu xanuunkii geeridu au hayo wa inagii tasarufaadkiisa hakin jirnay maaragtay marka bal haddaba haddii qofkii labadoodii mid uu iska xanuunsanayo oo xaalad markaa dee xaaladiisu iska adag tahay oo geeri uun markaa uu sugayo deetana khulucii uu galo axkaamtii miyeynu bal hadda eegeynaa ma hakinaynaa xaggii lacagta qadarkeed iyo waxaa ma eegeynaa ayuu ka hadlayaa wuxuu yidhi aidaa khaalaca ninku haduu gabadhi khuluc la galo fii maradihi isagoo isagii buka kansar iyo waxbaa hay ilahay naga ilaaliyo uctubira daalika waxaa laga xisaabayaa waxaanu markaa de gabadha kula heshiinaya iyo khulcigiisani min ras lmaal raasimaalka yani ayaa laga xisaabaya waxaa loola jeedaa yani looma eegayo hulusulmaal iyo waxaa loo eegi maayo xaabaa gabadha ha u eexdo oo yaani waxa weeyaan la saayiro aw lam yuxaabi ama yaanu la saayiri ama mahrulmiliga ha ka qaado ama wax ka yar ha ka qaadee de waxba la eegi maayo ulusulmaal waaa la eegi maayo macno ma samaynayse ilan maanta isagu lacag buu soo gelinaya lacag ma bixinaye soo maha isagaa lacag soo gelinaya lacag ma bixinayo markaa dadkii dhexlayaashii waa faa-iidu baaba usoo kordhayse halkaa iyaga doodi ugama furna buu fain khaalacat hadday iyadu khulc gelayso fii maradihaa iyadoo iyadu bugta iyadiibaa xanuunsanaysa sariirtay saaran tahay ninkiibay khuluc la gelaysa waxaa la eegayaa qadarka ay kula heshiisay ninka ilan halkan waxbaa soo geli kara inay dhaxalkii doonaysa intii u lahaa in ka badan inay siiso ayaaba dhici karta ujeeddaduba inay tahay ninkani haddii hadhowtolo dhaxalka uu noqdo qolyahan walaalaha iyo waxaana xoolaha iska qaadanaya iskumanaanaan fiicnayn caruur isuma lihin isagaanu isku wanaagsanay waxaba inay wada siisay dooneysa deetana ilan uma dardaarmi karto ma odhan karto muxuu ahaaye waan kuu dardaarmay inta kalena lama fulinaye waan iguma khuluc bay tii gebigoodaba waay xoolahaygu maxay joogaan shan boqol oo kun khuluc baa kugula galay shan boqol oo kun shan boqol oo kun igu khuluc deetana markaasu isaguna ohanaya waan kugu khulcay waan kugu furay shan boqoloo kun baan kugu furay marka inuu xoolaheedii o dhanba la wareegu doonayaa soo waa arrin markaa halisteeda le masaladii markaa kuu sheegaya dadku markay eh, isku aanay isku fiicnayn dhaxlayaasha iyo qofka maaragtay maalqabeenka ihi wax badan baa suuragalay imkadan lafteeda qadiyado taagan yaa jira oo markuu isdareemo inuu xaaladiisu ay iska sii liidato caruur dhexlaysana aanu lahayn qolyo walaalihii iyo qolyo ilmaadeeradii iyo wax noocaaso aanay isku fiicnayn ay jiraan waxyaalaha tasarufaadka ay sameynayaan waad yaabaysa shareecaduna dee way ka qabanaysa loo jooji laga dhegeysan maayo haddaba wuxuu yihi waidaa fain khaalacat fii maradiha iyadoo iyadu bugta hadday khulcigii gasho waa la eegiye bimahrilmithl meherkeedii wax u dhigma hadday ku gashay uctubira dalika min ra'si ilmaal kaasi de waa caadi sida raasimaalkubaa loola dha raasimaalkeedii ayuunbaa laga xisaabiyo la eegi maayo ulukii miyuu saddex meeloodoo meeshii miyuu ka badan yahay mise kama badna la eegi maayo saasaa loo jeeda marka min rasilmaal saasaa loola jeeda ulu looma eegayo wey fain zaadat wixii meherkeedu uu joogay hadday ka kordhiso calaa maharilmili maharulmiligi uctubirat iziyaadatu intaa ziyaadada ayaa waxaa laga xisaabi min athulusi waa qof dumarahoo weyn oo maanta dee islaam weyna oo laga yaaba inay toddobaatan jir ama wax lamida tahay waxaa la odhanaya iyadoo toddobaatan kan oo sidan haddii maanta hala meheriya la yihahdo maxaa lagu meheri de waxay iska noqon markaa talaatibaystayna sababa intaasunbay markaa ninkii khuluc kula geli wixii ka badan waxaa laga soo qaadayaa sadaqad ay la baxday oo kale deetana sidii sadaqadaheeda loo xisaabin jiray xoolaheedii soo haray baa la eegi saddex meeloodoo meel haday ka adu ka bato intaa ka badan waa la iska tuuri ma jirtaa laleeyahy intaa markaa waxa weeyaan saddex meeloodoo meel ayuun baan dhaafay weeyaan uctubirat iziyaadatu min athuluth waa si markaa loo ilaaliyo cadaaladii shareecadu ay dhigtay ahayd in aan dhaxlayaasha dhaxalka la seejinin halkaa wuxuu markaa kaga baxay axkaamtaas wuxuu u gudbayaa iminka iskhilaafki hadday isku khilaafaan khuluci wuxuu yihi wain ikhtalafa zawjaan labadii isqabay hadday iskhilaafaan fi lkhulci khulci isku khilaafaan hoose isugu khilaafayaan fadacaahu zawju ninkii ninkiibaa sheegtay oo yidhi waanigii ku khulcay ee kun doola maarata toban kun oo doolar kuu khulcay ee kugu furay wa ankarat ilmar'atu iyaduna waxay tihi goorma ma iyadaaba jirtayba way dafirtay ma jirin bay tihi abadan inagaa waxaas weligaan ba isla soo hadal qaaday maxaa marka la yeelaya barkhaatiyana lama hayo baanat horta gabadhaasi waa gabadh madax bannaan ninkani xaq kuma laha ilan isagii baa qirsan in aanu shuqul ku lahayn gabadhan kolkuu yiri khuluc baan la galay oo toban kun oo dollar baanu khuluc ku wada galnay muxuu qirtay gabadhan inaanay xalaal u ahayn ayuu qirtay ninkaasi qiraalkiisa waa lagula shaqeyn horta waxaa laleey gabadhan uma soo dhawaan kartid wax shaqo ood ku leedahay ma jirto baanat waa sidaa haye lacagtiina wlqawlu qawluha fi lciwad lacagtiina iyadun baa la weydiin lacagtaa miyuu kugu leeyahay may may jirin hadday tiraahdo de waa la dhaarin un ku dhaara inaanay arrintaasi jirin wallaa inaanay jirin khalaas gabadhaa saasay kuba ku baxday weliba wuu beelin intay cidda baxayso ilan iyadu khuluc ma jiray leedahay kol hadday khuluc ma jirto leedahay macabiilkii baa u soconay markaa iska ilaali ha odhanin una horta marka hore ama markhaatiyiiyo wax u samayso oo kolka hore markhaatiyada diyaar ku ahaadaan kolkaad arrintan ku dhawaaqaysaan haddii kalena ha iska odhanin uuna iyadu ha kaaga horeyso oo arrintaasaa jirta ha tiraahdo markaasaa deetan adna odhanaysaa dee wey jirta wain qaala hadduu ninkii yidhaahdo khaalactuki calaa alfin kun baan kugu anigii kun kugu furay buu yidhi fa qaalad markaasay tihi khaalacta hayrii may may aniga may ahayn tu kale ayaad khuluc la gashay ama qof kaloon aniga ahayn ayaad arinta ku heshiiseeni aniga mu ahayn khulculajnabi ayay arintu ahayd bay tidhi horta baanad dee gabadhaasi way madax banaan tahayoo ninkii way ka baxdeen isagaaba qirsane walqawlu qawluhaa fi lciwad lacagtii in lagu leeyahay iyo in kalena iyadun baa la weydiinaya iyadu sidaa ay tirahdo un baa lagu dhaarin kolkay ka dhaaratana waxba laguma laha sidii tii horo kale wey wain qaala hadduu yidhaahdo khaalactuki calaa alfin kuwaanigii khulc kugula galay hadduu yidhaahdo faqala ay tiraahdo calaa alfin daminahaa zaydun way jirtay de laakiin waxay ahayd kun uu damiin ka yahay hebel kun uu ninkaa hebelihi de damiin ka ahaabaa ayaynu khulc ku wada galnay bay tiri lazimaha alalfu waa laga doonayaa kunka ilan way qiratay inuu khulcigii jiray in kunna lagula galay way qiratay laakiin waxay tihi hebel baa damiin ka aha waxba nagama gelin annaga damiinka horta adiga waa lagugu leeya lacagti iska bixi damiinka anaga haddaan u raadsanan haddaanu iska daynaynaba annaga inoo taallahay adigu kunkii iska bixi baa laleeyahay wain qaala haddii uu yidhaahdo khaalactuki calaa alfin fi dimatiki kun adiga aan kugu leeyahay ayaan yani dayn kugu ah ayaan kugula khula ayaan anigii kugu khulacay fa qaalad ay tidhaahda khaalactanii calaa alfin fi dimati zayd kun hebel aan ku lahaa ayaad khuluca igula gashay bay tihi markaa arrintii way qiratay inuu khulcuq jiray way qiratay inuu kun ahaana way qiratay laakiin waxay tihi kunku aynu ku wada heshiinay wuxuu ahaa kunkii aan hebel ku lahaa oo yacni waxaan ku idhi kunkii aan hebel ku lahaa ku lahaa iyaan markaa igu khuluc markaasaad sidaa adiguna tidhio dee markaa hebel baad ku wareegaysaa adigu kunkii kuleedahay anigii waxba iguma lihid weeyaan baanad horta khulcii way isku waafaqeene khulcigii waa dhacay wataxaalafaa fi lciwad waana isdhaarsanayaan lacagtu inay taa ahayd iyo iyo inay kun caadiya un ahayd waa isku dhaarsan deetana hadday de labadoodiba dhaartaan mahrulmili baa loo wareegi wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay yalzamuhaa mahrulmili mar walba mahrulmili unbaaba waajibaya waxba taxaaluf looma baahno walaysa bishayn laakiin wejigani weji daciifa weeyi muhadabkana sheekhu kumabuu sheeginba wain ikhtalafaa hadday isku qabtaan fii qadri alciwad lacagtu intii ay ahayd way isla qireen inay khulc ku heshiiyeen oo ay iskhulceen laakiin isagu wuxu leey toban kun oo dollar bay ahay iyaduna waxay may may ahayn toddoba kun bay ahayd aw fii caynihi ama cayntiisi bay isku khilaafeen waxau yidhi waadigii jagadaadan aan kugu furay markaasay tii may tan may ahayn tan kaarikoonaha may ahayn taa kalay ahayd aw fii tacjiilihi ama waxay isku khilaafeen kun maarata imika kaash hadda ah iyo may ahayne sanad baa ayaan qabsanay tajiilkii deg deg bay ahayd iyo may isku qabteen aw fii tajiilihi ama muddadii bay isku qabteen sanad baynu ku heshiin inaad iga sugta iyo kumaynaan heshiinin lix bilood baynu ku heshiinay aw fii cadadi alaaqi aladii waqaca bi ama dalqadihii ay iibsatay intii ay ahaayeen iyay isku khilaafeen iyadu waxay tihi saddexdaba waa anigii maaragtay kaaga iibsaday intaa isna wuuu ma dalqad keliyahay waqaca bihi lqulc taxaalafa waxaasoo dhan waa isdhaarsanaya labada dhinacba waa dhaarinaya sidii taxaalufka soo taqaanay baa la samaynaya marka hadday labadiiba dhaartaan wa wajaba mahrulmil mahrulmil unbaa loo kala qaado oo xaalli wa in qaala hadduu yidhaahdo allaqtuki biciwadin waan ii lacag kugu furay fa ay tidhaahdo allaqtanii bacda mudiyi lkhiyaar waktigii dib dhacay baad i oo yani markii aan ila waa tii loo baahnaa markay tiraahdo alliqnii bialfin bay tiri kun igu fur haye inuu isla markiiba yidhah la doonayay wasiiqo mucaawado ha markaa wuxuu yidhi waanigii kunkii kugu furay markaasay tii de goormaad igu furtay mar wakti ka soo wareegay iyaad igu furto mabuu ansixinba iyadu markaa taagan isna wuxuu leey wuu ansaxo isla markiiba waanigii kugu furay khulcigiibuu isagu qiranayaa sama baanat dee gabadhan ilan waa kan qirtay inay xaraan ka tahay horta xaaraan bay ka noqonaysaa way ka madax banaan tahay wlqawlu qawluhaa fi lciwad lacagta in lagu leeyahayna dee iyadu waa inay qirato imika ma qirsano waxay dhahda khulco meesha ma jirin kol hadday tiri khulc ma jirin alaslu cadamuhu markaa tusaalayaashan khilaafka markaad maxkamadaha tagtaan dee wax badanoo noocan oo kale aad arkaysa imika waa laga yaabaa inaad waxaan istiraahdo iyo waxaan dadkan waxaanima dhacaan haddaad maxkamadda tagto waxaan wax ka qariibsan waxyaalo ka yaab badan iyaa ku soo maraya haddaad maxkamadaha tagtood aragto say wax u socdaan marka tusaalayaashan lagu siinayo waa si aad ugu tababarato toola haddaad maxkamad fadhiisato sida aad dadkaa u kala xukumayso halkaasuu ku dhan yahay kaasi baab alaaq baa inoogu xigay insha allahu tacaala wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam haddii qofka bukaa xoolihiisii hibo ya caadiya ku bixiyo hibo caadiya ku bixiyo caadi ma tahay yani qofkii xanuunsanaya ee maradulmowt xanuun laga baqanaya inuu u dhinto qofkii ku jiray waxyaalaha u de hibo u bixiyo waynagii soo marnay de sida laga yeelayo waxaad uga noqonaysaa halkii eh, eh, kitaab alwasiya ama baab alwasiya ayaad ka helaysa hadal dheer baa ku jiray khulcigu saddex dalqadood muu dhima sadde dalqadihii miyuu wax ka dhimaya mise kama dhimayo ya ma darsigeenna xalay ahayn soo darsigeenna xalay mu ahayn khulcigu inuu dalqadaha dhimaya iyo in kale de soo nagii ka hadalay khulcigu ma faskhi ma mise waa talaaq aynu idhi jadiidku waa maxay tajdiidku waa alaq waa alaq hadii la yihi maay manaheedu noqonaysaa dee dalqadihii u dhimayaa weeyaan ilan waa dalaq macnedu waa intaas mataa acطaytnii alfan faanti aliqa lyaqacu alaaq in wahabat lahu alfan de ha ka jawaabaysa su-aashiisi sooma hadday kunkii kun isiiso waad furantahay markuu yihi markaad kun isiisoba waad furantahay goor alla goortaad kun isiiso mar alla markay siiso dee furmaysa waana khulc raalli ahaanshaha labada sawj ma xagga xukunkaa mise waa xagga labada qof laf ahaantooda raalli ahaanta maxay ku raalliyihin waxaana ku raali noqonaya waa maxay markii xakameynkiiba yaa de haddaynu waa wakiilan ilaahno waa inay iyagu dirsadeen wey ayaa loo jeeda inuu qaadiguni soo magacaabo ma soconayso saas weyaan macnuhu haddaynu ana waa waki haddaynu ana waa xakamayno qaadigun baa soo magacaabaya way markaas hadday doonaan iyagu maba ogolaba waa saas إذا تزوج الرجل امرأة ثانية وأخفى من الأولى وصالح على الثانية أن يأتيها بالنهار دون الليل فقبلت قلنا إن الليل عباد والنهار تبع فهل له أن يغيب في الأولى جميع النهار lacagtii guurka ka hor la kala qaatay haddii la isguursan waayo macelisba taa hore noga soo hadal lacagtii haddii da xaggii gabadha ay arrintu ka ka istaagto hadduu isagu guursan wayo isago iskaga tago lacagtii uu siiya ka ceshan maayo isagaa iska tegiy lakin hadday iyadii soo istaagto wuu ku yeelanaya tan kale wuxuu leeyahay hadduu gabadh guursado labaad tii horena uu ka qarinayo tan labaadna uu kula heshiiyo inuu maalintii un soo maro habeenkiina aanay shaqa isku lahayn inagii nidhi habeenkaa habeenada dumarka loo qaybinaya habeenkaana asale eh. miyuu xaq u leeyahay inuu ta hore ka maqnaada maalinto dhan miya maalintao dhan inuu ka maqnaado dee iyadoo habeenkeedii bay ka tanaasushay soo ma habeenkeedii dee tan kale ku maqnaanaya laakiin maalinnimadii haddaanay ka tanaasulin oo ay maalinnimadana doonayso xaqeedii dee maalinnimadii ha iyadaa xaq yeelanaysa hadday labadaba ka tanaasushay dee wuu ka maq laakiin waxaanu xaq u yeelanaynin in uu maalintii oo dhan tan labaad siiyo may taasi iyadu sax maaha ila tan hadday xaqeedii ka tanaasushay taasi xaqeedii kamay tanaasulin taasi maalinteedii wixii ay xaquuq ku lahayd way ku leedahay tan kalena dee maalinteeda wuu la joogi karaa haddii aanay hadday dee maaragtay ay isla gartaan wallahu aclam